بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم بعد waxaa noo socday kitaabkii alfiyaة العراaq alfiyaة العراaq لxaaفid cabdالرaحيم العراaq waxaan soo gaarnay بابكي ahaa maraatib اljarx maraatib اljarxi iyo watacdiil maraatib tacdiil ayaan ku dhex jiray waxaan soo gaarnay beytka saddex boqol iyo soddon iyo shan beytkaasaan soo gaaray qaala alxaafid raximah اllah wabnu maciinin qaala man aqulu laa ba'sa bihi fahiqat wanuqila أن ابن مهدي أجاب من سأل أثقة كان أبو خلدة بل كان صدوقا خيرا مأمونا الثقة الثوري لو تعونا وربما وصف ذا الصدق وسم ضعفا بها بصالح الحديث إذ يسم مراتب التجريح وأسوأ التجريح كذاب يضاع يكذب وضاع دجال وضاع وبعدها متهم بالكذب وساقط وهالك فاجتنبي وذاهب متروك أو فيه نظر وسكت عنه به لا يعتبر وليس بالثقة ثم ردا حديثه كذا ضعيف جدا واهن بمرة وهم قد طرحوا حديثه وارم به مطرحوا ليس بشيء لا يساوي شيئا ثم ضعيف وكذا إن بمنكر الحديث أو مضطربا واهن وضعفه لا يحتج به وبعدها فيه مقال ضعيف وفيه ضعف تنكر وتعريف ليس بذاك بالمتين بالقوي بحجة بعمدة بالمرضي للضعف ما هو فيه خلف طعن فيه كذا سيء حفظ لين تكلموا فيه وكل من ذكر من بعد شيئا بحديثه اعتبر وحنا لي حافظ العراقي رحمه الله waxaan soo sheegnay maraatibtii inay kala sarreeyaan oo markii hadda ciraaqi sow u soo wado waxaa ugu weyn maraatibta tawfiiqa waa tanaasuli ou ka bilaabay tawfiiqa meeshii ugu sarraysay ayuu marka uu ka bilaabay ahe marka waxaan ku soo dhex jirnay alfaaddii oo tacdiil shiiquna wuxuu u qaatay wax martabada tadalli midda sarow ka soo bilaabay oo tacdiilka ugu sarraysa haddana say u kala xoog badan yihiin uu isugu xijiyey martabada ugu liitoo daciifka xoogaa ka sarreeya ayuu marka uu ku soo khatimay marka marka waa kii ka soo bilaabay waxaa ugu xoog badan wixii iqatun iqatun iyo iqatun sabtun iyo wixii lagu celceli waxaa ku xiga wixii iqatun iyo la yidhaahdo iyo ka bacdina alfaadii kaloo maaragtay maaragtay laysa bihi ba'sun iyo saduuqun ayaa ku xiga marka isilaaxa caamka culummada marka waxaa ka muuqda laysu bihi ba-sun inay hiqa ay ka hoosayso oo macnaa saduuq camal ay isku martama yihiin saduuqna wada ninka xadiidkiisa xasanka uu yahay isku martama yihiin laakiin waxaa jira istilaaxyo khaasahaa ah jira oo culummada iyagoo istilaax caama uu jiro waa arki doonaa dadaa istilaax khaasa iska leh laa ba'sa bihi cinda bna maciin iqatun camali agtiisa ka dhiganta tahay wa in kaana aysan isku mid ahayno kolley qofka iqadaa laftiisaa darajaad marka isaga agtiisa hadduu yidhaahdo qofka qofkaasi waa laa ba'sa bihi macnaha waxuu ka wadaa isagu iqa ayuu ka wada wa alfaadu tajriixna waa noo imaan doontaaho culummo badan oo hadalkuu dabacsan yahaa ka mido oo qof sakatuu canhu iyo fiihi nadarun iyo haddii la yidhaahdo ay alaab waaweynay looqonayso sida shaafici iyo bukhaari iyo jarxigooda ladiifow ahaa marka qofkiioo kadaabaha waxaa dhexi karta laa ba'sa bihi ay ka cabiraan adoo imaan doonto marka adoo istilaaxaadka caamaa ah xifdinaya haddana kuwa khaaska waa inaa xifdi sababta waxaa la diidaya isdilaax khaasa intaad aragtid inaad kii caamkaa ku dabaqtid ama kii caamkaa intaad qaatid nin khaasoo yaxya bnu muciin ama shaafici ama bukhaari oo kale waxyaala isaga uu leeyahay inaa markaas aad ku dabaqid waa la diidaya marka saa darteed wuxuu ihi laa ba'sa bihi culummada meesha ay ka joogtay oo maaragtay saduuq ay la mid ahayd ciddona way ka sarraysaahoo hiqa ay tegay waa in kaan laga dareemaayo fiqanimada iyo laysa bihi ba'sun macnaa fiqada ayaa cindiisa waa mutafaawid marka maraatibta fiqanimada ugu hooseeya camalun ayuu agtiisa u gelaya wabnu maciinin qaala ibnu maciin yaxya ibnu maciin oo culamaauljarxi wa tacdiilka culimmada ugu waaweyn ka mid ah oo ilaahay xadiidka uu ku xafiday qaala wuxuu yidhi ninkaas cadamadiis ninaa maaragtay wuxuu dhihi jiray yaxya bnu maciin aan arkay oo imtixaanayo waa radiya canhu mafqaro weynay ahayd ma garanta marka ninkaas u ahaa imaam axmedna saaxiibkiisa ahaa ahy wabnu maciin qaal wuxuu yidhi man aquulu laa ba'sa bihi fahiqatun hiqa weeyo marka waa istilaax khaasa u baraarug waayo in kastoo martabada uu yidhaahdo waa hiq iyo laa ba'sa bihi walow laa ba'sa biisu waa iqada meesha meelaha ugu hooseeye iqada u idlaaqaa xoogaa ka sii xoog badan laakiin mumaraatibu maraatibu iqa iyo agtiisa ku jira laakiin isilaaxii hore waxaa caddaynaya inay iqa iyo maanta ma arkaysaa laa ba'sa bihi iyo alfaadda u dhow inaysan isku mid ahayn hadal cabdiraxmaan bnu mahadi isagana lagu tuuriy cabdiraxmaan almahdi waxaa weeye isaguna wuxuu ahaa nin caalimahoo weyn oo shaafici iyo culammadii islaamka ay ammaaneen ee culamaauljarxi watacdiid weliba ragga mutawasidkahaa buu ahaa yaxya bnu saciidin alqaطaan ayaa isaga la qariin ahaa yaxya mutashadidiinta u ahaa yaxya bnu muciin isaguna tashadudaa ku jiray axmed bnu xambala ayaa la dabaqaa isaga muctadilo sidoo kale sufyaan athawri iyo shucba isla dabaqa ahaa shucba xoogaa waa ku adkaa jarxiga waxaa maaragtay xoogaa ka muctadilsanaa sufyaan athawri ayaa ka muctadilsanaa bukhaari iyo abu xaatim araasiya isku dabaqa ahaa burxaan bukhaari a marka jarxigiisu ka ictidaalsanaa marka waa noo imaan doontaa ninka maaragtay muctadilka ah mutashadidka ah hadduu nin tajriy oo ou tacdiiliyo khalaas isagoo loo noqon maayo ninkaas cadaaladiis waa u dhanta laakiin hadduu nin tajriixiyo tajriixaas waa in raggii kaloo muctadiliinta loo ictibaariyo ama wax mufasara uu keeno dad kala loo ictibaarinayo oo loo bandhigayo laakiin hadday isku waafaqaan mutashadidkii iyo maaragtay mutawasidkii mutasaahiliinna waa jira ayaga warkoodu male waxau dhahay dahabi cabdiraxmaan ibnu hadi iyo xabu saciid alqabaan hadday nin jaraaxeeyaan laa yakaadu jarxu yandamij jaraaxayntaa labadaas ay nagganow ay siiyaan ku dhuftaan ninkaas mid oo ka soo kacay maan waa nin seef sumaysan ay ku dhacday waa u dhammaatay xadiidkiisa ma soo kacayo marka waa dhimankaas wabnu mahdiyin ajaaba wuu ajiibay wuu ku jawaabay man sa'ala cid weydiistay oo maxay weydiye nin abukhalda la yidhaahdo ayuu maanta ma arkaysaa wax ka wariyey ninka abukhalda la yidhaahdo ayuu maanta ma arkaysaa wax ka wariyey ninkaas abukhaldahasaa la yidhi ninkaad wax ka warinayso ahiqatun ninkaasi hiqo miya ahiqatan ahiqatun miyuu ahaa hiqo ahiqatun kaana miyuu ahaa abuu khaldad qaala bal inuu hiqanimo ou gaar iska dhaafe bal kaana saduuqan oo ahaa khayiran oo ahaa ma'muunna oo ahaa ahiqatu hiqadu alfawriy waayo low tacuuna haddaad weelaynaysaan maraatibta rubaada iyo darajaadkay joogaan ninkii xadiid wariyo iskuu martabo maahane hiqadu waa sufyaan macnaa hiqanimada oo sareeyso waay waa sufyaan thawri dad la mida halkan yaxya cabdiraxmaan med wuxuu noogu caddeeyey in hiqada iyo saduuqa oo laa ba'sa bihi oo yaxya muciin muciin saduuq iyo laa ba'sa bihi ay isla mid yihiin inuu martabada hiqada oo ka sarreeyo saa darteed laa ba'sa bihi cinda hayri maaragtay maaragtay cinda hayri ibnu maciin waxa weeye way ka hooseysaa fiqo way ka hooseysaa saduuqaysa way tegaysaa marka wabna mahdiyiin wabna mahdiyiin wanuqila waxaa laga waxaa laga soo qari wax laga soo guuriyey oo lasoo raray oo lasoo xikaayo adiga dadaa soo xikaayooda isaga ardadiis ka mida abukhayama nin la yidhaahdo maaragtay inuu ahaa saasa u maleyna waxaa ka heli kartaa maaragtay kan zakariya iyo iyo maaragtay iyo kan oo fatxulmuqiidka oo sakaawi ay ka heli kartaa markaasaa ninkaasaa weydiiyo wuxuu yidhi ma garat ahiqatun ma hiqaa ninka la yidhaahdo kaana abu khaldata miyuu ahaa iqatu inuu kaana abu khaldata ahaa iqatan maa idiin qoran ma iqatu mase iqatana idiin qoran ma nasbaa idiin qoran ya Yeah. ma garatay abukhaldan ninkii markii su-aaddaas la weydiiyey ya waa adigaa nasbadaa roon waa isku mid waa baabutanaasuc zaydan darabtuhu waa bannaan zaydun darabtuhu waa bannaan waa iska baabutanaazuc camal ya ya qadarkeediya ah, iyada markii ka qatan la yidhaah haddii kalena waa loo celiyena waa muqadar haddii oo la godo waa loo saa haddii kalena iyadaa khabarkiiyo muqadar laakiin ad waxaan u inay naxwada ay diidi jireen khabaru kaana inwala fiirinayna calaa ku xaal labadu wax oo wej oo soconayo ahiqatan kaana abuu khaldata miyuu ahaa markaasuu wuxuu ku jawaabay macnaa hiqa maahayne bal kaana saduuqan khayran ma'muuna ayuu ahaa ahiqatu hawriyu low tacuuna haddaad koobaysaan baa dhib ma lahan labadooba oon baabkaas soo gelayaan iyo khilaafkii u bannaan tahay baabkan khabarkeeda inuu soo hormaray waxaan malaynaa wa fii jamiiciha tawasud alkhabar ajiz eh? saasaan malayna wa kullun ya ya ay tawasud alkhabar la sheegay lakin taqdiimka lama sheego adi markaas wahiqa adigoo dhib ma lahan waa un tawjiiha waa naxwiga hadhow aan arkayna hmm. hmm. ahiqatan miyuu ah, ahaa ama hiqatun kaana abu khalda bal yani waxaa ku jirta ay qaala u qadara qaala la camala u qadara ma ma ahan sababto balow la yimi bal iskaba dhaaf inuu hiqo ahaadee kaana saduuqan khayiran ma'muunan ayuu ahaa ahiqatu hawriyu ay low tacuuna haddaa maraatibta rijaasha aada weelaynaysaan nin walba hiqa la iskama siinaaye raggu maraatib ay leeyihin ragga hiqanimada heerkeeda sara qaadanaya waa hawri iyo shucba iyo waxaas oo kale haye wa waxaa dhici kartaa wa rubamaa waxaa dhici kartaa wasafa inuu ku sifeeyey hasidqi nin oo saduuqa ah. kaasoo wusima lagu calaameeyo macnaa lagu tilmaamay ducfan daciifnimo lagu tilmaamay ay eh, wusima bidacfina ahayd marka ba'dii xarfi jarka inta la godaalnas waxaa dhahaa mansuub binasci lkhaafi ilaa xarafka jar marartu bizaydin haddaad ba'da goddo mararta maxaad heshaa zayd waan dheci karta tamuruuna adiyaara walam tacuujuu kalaamakum waa calaya xaraamu saasoo kale marka inta jaa majruurka la xadfo ay hadhow marka waxay nasbinaya tamuruuna diyaara tamuruuna bidiyaari lama dhihin tamuruuna diyaara ayaa marka hadyo goraale meel xaraf jaara uu ku jiray ilaa sideedaba jaar iyo majruurka mafcuulay naa'ib ka yihi badan jaar iyo majruur waa fii maxal nas mafcuulu bihi dahabtu ila almadrasati dahabtulmadrasatu asalkeeda ficilkan la yidhi waa lug gaaban yahoo mafcuulka toos uguma boodi karo adaa jiisnimaa ku jirta waxau u baahan rakaab loo soo dhayay marka xafijarkaan mafcuulkuu ku gaara camal meelahaas oo kale wa rubamaa wasafa inuu ku sifeeya la arkaa yaxya bn ninkan irda cabdiraxmaan mahdi dadacfi qofka dacfinimada u saaxiiba kaasoo wusima sidqi dheh qofka runta u saaxiibo oo saduuq la yidhaahdo kaasoo wusima lagu calaameeyey dacfan ay biducfin daciifnimo xoogaa lagu gandhow lagu siiyey daciifnimo aan weynayn oo iyo wuxuu ka cabira saalix alxadiid id yasimu markuu sifaynaayo xadiidkaas iyo ninka darajadaasa markuu maanta ma arkaysaa martabadiisa oo tacdiilka markuu sifaynayo ayuu wuxuu leeyahay saalixulxadiid hadda saalixulxadiidna waxa waa martabada xadiidkooda xoogaa xasan uu yahay ayuuba ahaaba oo muqaaribu eh, eh, sidqu maa hu kadaa shaykhun wasad oo wasadun faxasbu ow shaykhun faqad wasaalixu اlxadiiثu ow muqaaribu jayiduhu xasanuhu muqaaribu suwayl xadiid kooxdaasu marka uu ka mid yahay marka isagana marka waa isilaax maanta ma arkaysaa u khaaso isilaax isaga maanta ma arkaysaa u khaasaho in maaragtay oo maraatibtiisa taas oo kale io dhiibkan wa waxaa dhici karta wasafa ibnu dahab ibnu mahdi aydan da sidqi iyo saduuq saduuqii inuu maaragtay ku tilmaamo aladii kaasoo wusima dacfan ay ilmawsuum bidacfi lisuu'i xifdi waqalad wanaxwima bisaalixa alxadiidi inuu ku tilmaamo almunxadi can martabati laysa bihi ba'san darajadii marka laysa ba'san iyo saduuq ayuu ka hooseeya id yasimu markuu sifaynaayo ay xiina yuclimu calى الruwaati bima tatamayazu bihi maraatibuhum min lafdin ow kitaaba ama markuu qoraayo ninkaas martabadiisa ama uu sifaynayo ninkaas wuxuu ka hoos ridayaa laysa bihi ba'su markaasoo saalix اxadiid ayuu marka keena oo saalix xadiid hadduu la yidhaahdo martabadii aan soo marno inay laa ba'sa bihi ay tahay asagu ulama jeedo wuxuu ula jeedaa waa martabo xoogaa ka hooseyso maaragtay martabada saduuq iyo laaba'sa bi ka hooseysa ayuu xooga ula jeeda martabadaas oo waxay la arkaya agtiisa suwayl filxadiidi martabada maanta ma arkaysa ka dambaysa martabadaas ayay agtiisa la arkay hmm. haye maraatibultajriixi tajriixa maraatibtiisii waa sada maraat qofka marka la dhaawacayo maraatibtiisii ayaa maanta ma arkaysaa laga hadlay ayadana waxaa weeye qaabkuu ka bilaabaya waxaa weeye tajriixa midda ugu fool xunoo ka bilaabaya markaasuu kuwa midba midday ka roontaho xoogaa uu sheegay sheegay ilaa kuwa maanta ma arkaysaa oo tacdiilka maraatibta ugu dambaysa oo ugu liidato oy markaas u soo dhowaato jarciga maraaxibta xoga ugu roon ay u soo dhowaato xuduudda la iska soo gala oo jarxiga tacdiilka soo gala ilaa tacdiilku soo u soo socdo martaba wuxuu gaarayaa qofka uun xadiidkiisu maaragtay hadduu xasan noqdo marka dambe ou nasiib leeyahay amaba uun xoogaa kab oo waxyaalo iyo isaga baahbaahan yahay ma garad intuu tacdiilkiisa hoosu dhaco jarxiguna mar hadda waa mid qaatil ah oo eber ah marna waa un nin uun ugu dambeeya maraatibta aan wax keligoodna noqon karin laakiin xoogaa haddii ay maaragta duruq kale iyo wax soo arooriyaan xoogaa maaragta kor u soo kacayso nacam hay ayadana marka waxaa waaye tanaasulo samaynaya wa aswa'u tarjiixi tarjiixu xogurun kadaabun been badano waa waa beenlow keliya ma ama beenaale sida dadka qaarkoodna gobollada qaarkood aa laakiin tan waxa waay beentiisaa badan waa been badana waa maaragtay amhilaة اlmubaalaqa la yidhahda ama alcasalu fa ana sharaabun miaalkooda inumaaligood una u keeni wa aswa tajriixi kadaabun kollay waxaa ka sii sarraysa midda xaafid isaguna uu sheego ilayhi muntaha fikadi akdabu nnaas ma garan waxyaalahaas oo kale maarata ayaa ka sii sarreeya laakiin ciraaqi agtiisa iyo dahabi iyo tanaa ugu sarrayso kadaabun waa been badane yadacu xadiidkuu dejiyaa yakdibu waa been abuurtaa nabiguu ku been abuurtaa wadaacun been ayuu daddaasha dusha ka saaraa nabiga dajaalun waaba dajaal ilaa beenay ka tihidajaal xajaal la eeda wa kaiirun kadib wadaca xadiidu macnaa dejiyey oo waaba lagu hubsadayo inuu maanta ma arkaysa xadiid dejiyo waaba maanta ma arkaysaa lagu hubsadayo wa aswacu tajriixi kadaabun waaye been badane yadacu wou dejiyaa xadiidka yakdibu been buu sheegaa wadaacun dejiye dejin badane waaye axaadiid beena mid dejin badan waaye oo dul saarid badan nabiga calayhi salaatu salaam dajaalun waa dajaal dajaalna dajaajila ay dhihi jireen wadaca ay waa ficil maadi oo iska xarf la sufiino xadiyo axaadiidu dejiyey وضع الأحاديث حديث الدجي wabacdaha taas waa martabada kood waxaa ku xiga muttahamun bilkadibi marka xadiidku inuu been yahay d waa waxaa lagu garan karaa hodhaa xaafid ibn xajar ma garan waxaan oo wax islaam qaba maanta ma arkayso asaas kul oo qawaacidda islaamka oo khilaafayso wax asaga la waraynaayo la warna ama inuu yahay qof macruuf ahaa inuu dadka been uu ku sheego axaadiidaasoo kalena uu tiriyo markaas hadda beentiisii marka waa ayba caddaa waxyaalahaas arkuu kara ama asaga oo qorto inuu maaragtay wadaac uu yaho waxaan u dejiyo waa lagu talagala wa bacdaha waxaa ku xiga mutahamu bilkadib beenta waa lagu tuhunsan yahay ee laakiin lama yaqiinsan laakiin ama dadka dhexdiisa un been ka sheegaa ama axaadiidta oo warinaayo waxay tahay axaadiid wax warinaayo aysan jirin la shaari koona diintana khilaafsan munaaqida lisharci waalcaqli ayada dhab meel loo raacaan laha wax ahlu sidqiyahoo maarata yutaabacu calayhina mala taas marka waxaa weeye waa muttaham bilkadib waana kii xadiidkiisa matruukan dhihi jiray wasaaqidun nin dhacay waaye eber wahaalikun mid halaagsamo waaye fajtanib ka dheeraaw wax xadiiskiisaba kuwaas hawarinin sababto waa maxnay markuu mawduuca ka hadlaya maxaan soo marnay ma garatay ciraaq eh? markii mawduuca maaragtay eh, xadiidka mawduuca markii uu ka hadlaayay in la wari karo iyo inaan maanta ma arkaysaa la wari karin baydkiyaa garanaya xifidsan eh? wa kayfa kaana ah, ah, wa kayfa kaana yaa ku dari kara wakayfa kaana lam yujiizuu dikrahu liman calim maa lam yubayin amrahu wakayfa kaana mawduuca sida uu yahaa baab kastoo ku saabsan yahay tarkiib iyo tarhiib iyo axkaam iyo wax kastaba lam yajiizuu dikrahu ma aysan banan in la xuso liman calima qofkii og maa lam yubayin amrahu amarkiisa haduusan xusaynin haddousan caddaynayn arrintiisa oo dacfigiisa iyo wadcigiisa uusan caddaynaynin in la wariyaya ma bannaan marka dee saa darteed ba ha u warin waxaan wax maanta ma arkaysaa haad haysta maba ahaan naam wa bacdaha mutahamun bilkadibi wasaaqidun wahaalikun faftani wadaahibun iyo matruukun ma garan oo fiihi nadar eeg baa ku jirta wa ka sakatuu canhu ay ka aamuseen bihi laa yuctabaru asagoo wax laguga qiyaas qaato laysa bihiqati hiqa ma ah intaasoo dhanna waa darajadii labaad wa bacdaha ka soo bilaaw ilaa laysa bihiqati waa darajadii labaad oo aswa'u tajriixa tii horeo kadaabun yadacu yagdibu taasaa ka xume waxaana ka sii xun ilayhi اlmuntaha fi اlkadib akdabu الnaas akdabu khalqillahi sida xaafid ibn xajar oo kale laakiin ciraaqi iyo dahabi baabkiisa saan waa iyaga kadaab yadacu taasaa ugu weyn wasaaqidun wahaalik intaas waa martabada ugu sarreeya jarxiga cinda dahabi iyo maaragtay ciraaqi ee fashtalmu ka fogaa haba warinin sababta mawduuc in la wareemay bannaanta fii ayi baab min alabwaab laa yujuus wakayfa kaan lam yujuuzi dikrahu liman xaj maa lam yubayin amrahu maxaa ku xiga wadaahibu xadiiu matruuku fiihi nadar sakatuu canhu laa yuctabaru bihi laysa bihiqati intaasna waa darajada labaad nacam ah, waa darajada saddexaad darajada saddexaad ma darajada labaad hmm. ayo laakiin meeshaan fiihi nadaru iyo sakatuu canhu markii bukhaari la joogo markii maanta ma arkaysa bukhaari la joogo waa ka duwan tahay sakatuu canhu fiihi nadar cinda albukhaari waxay la mid tahay mutahamu bilkadib oo matruuq sida aalibka ah. sida qaalibka ah. hadduu yidhaahdo fiihi nadar mutahamu bilkadib haddii la yidhaahdo xaafid sakatuu canhu fiihi nadar agtiisa maxay la mid tahay miqdaam binfay sababtoo asaga bukhaari hadalkiisa ma kulkuluba warcigii taqwadiyaa ka badatay xataa wuxuu leeyahay nusiba ila lkedib dad kale uu warka u tiirin iyo warka u tiirin shaafici laftiisaasoo ahaa waa noo imaan shaafici laftiisa kama agfoga uma waxaa ku xiga rad rudda xadiiثahu rudda xadiiثahu xadiidkiisu waa la kadaa ضaciifun jiddan ayaa ku xiga waahin mara waa eberkiis baaba abuuray wahum qad daraxuu xadiiثahu xadiidkiisa waa la tuuray warmi bihi xadii isaga xadiidkiisa la tuur mudaraxun waa mid la tuuray laysa bishay-in waxba maaha laa yusaawi shay-an wax ou maanta la ogyahay lama laakiin laysa bishay halkan culimmada badankooda waa martabada haddii aan dariiqadan aan ciraaqi aan qaadno waa martabada maanta ma arkaysaa saddexaad oo liidato waa markii laysa bishay laakiin cinda shaaficiy markuu yidhaahdo laysa bishay xadiiثu laysa bishay waxay laka tusaawi kadaab marka in loo fiirsada u sababtoo ah wuxuu jeclaa alfaadda xoogaa maaragtay dharaysanuu jeclaa waxaa laga wariyey ardaygiisii eh, almuzani ismaaciil almuzani eh, ah, ya a ismaaciil bn yaxya almusani isagoo waxuu arka nin la kadaab markaasu wuxuu ku dhahay shaafici ogso alfaadaka bishay alfaadaada mara fiican hubi qul laysa bishay maxaa tiradaa laysa bishay yani imaam shaafici jarxiga tacdiilka maqaam weynuu ku leeyahay hadallo weliba sajciya uu leeyahay alriwaayatu can xaraam bn cusmaan xaraamun alfaadda tajriixay ka mid tahay iyada laftooda nacam oo waxay la mid tahay laa taxilu riwaayatu canhu iyo laysa waxyaalahaasay ka mid tahay iyo laysa bishayin oo cinda kayri shaaficiya ka mid laakiin isagu laysa markaas wuxuu yidhi lafdigaaga uu yaxyo ku idhi المزني يا أبا إبراهيم أكسو ألفاظه waxaa tiraa maalan laysa bishayin shaa waxaan ku ogaanaynaa marka imaam shaafici hadduu yidhaahdo laysa bishay shuu macnaahu ninkaas inuu kadaab yahay marka in loo baraarugsaa midtaas wuxuu kugu sheegayaa hadhow culimmadii nin baad rabtaa inaad muqaaranayso ninkii maalan maalan markaad muqaaranayso qaar waxay leeyihin kadaab qaar fulaan qaar kida qaar fiihi nadar sakatuu can qaar waxay ku leeyihiin waa kadaab hadhow markaade bukhaari iyo shaafici oo ninkaasoo kale fiihi nadar iyo kasakatuu canhu iyo laysa bishayin dhahay ha u malayna inay kor u <laughs> kor u soo qaadeen lafdigoodaa dabacsan ninka kadaab ku sifeeyey iyo shaafiicoo yidhi laysa bishay iyo bukhaari oo yidhi maaragtay fiihi nadarun ama sakatuu canhu iyo kadaab uu yidhi yaxya bna muciin oo kale waa isku wada mida mooda dho farqi u dhexeeyo ama ninaa tawfiiqaysaan wuxuu leeyay hiqatun mid kale yaxya bnu muciin wuxuu leey laa ba'sa bihi ha u maleeya xanabicin oo khilaafsan yaha marka sababta isaga lafti muxuu ujeedaa hiqatun nacam hay uma ضaciifun ayaa markaas ku xeegay kadaa in jia haddii lala yimaado bimunkar اxadii munkar اxadiid haddii markaas ow mudaribu xadiidkiis waa mid isdalaabsan idin banaanbarinaayo hadba qaab oo aan la aqoonino u warinaayo waahin waa baaba uu leeyahay dhabarkiisa waxba kama jiro dacafuuhu way daciifiyeen laa yaxtaju bihi lama xujaysanayo saasu waa intaasaa isku darajo umadaas laga bilaabo waa martabadii khaamisa ilaa laga gaaro laa yaxtaju bihi waa martabadii afaraada ugu liid oo jarxi macnaha midda midda ka dambaysa way ka roonta kuwii horaa ka sii darnaa uma daciifun kadaa in ji'naa waxal bimunkar alxadiid oo munqarib waahin eber waaye dacafu laa yaxtaju bih wa bacdaha waa martabadii shanaad waxoogaa daciifka meelo ugu roonroonaa ah waxaa ku xiga fiihi maqaalu hadalaa ku dhex jira taas waa laga hadlay dacifa waa la daciifiyey fiihi dacfunaa ku jira tunkiru waad inkiraysaa wa tacriif waad garanaysaa haddaba xaadiid munkaraada oo wariyana waad garanaysa hadduu axaadiid mashaahiiro oo wariyo oo fuqaadda khilaafsanna waad xarifaysaa saas ah. waa sida qof marna macruuf samaynaayo salaaddii iyo khayrkii ka qayb qaadanayo marna meela xun aad ku arkaysa ma ah isagoo xaafado xun marmaraayo iyo isagoo hadda fitno iyo balaayo iyo ka shaqaynaayo marna waxaad arkaa isagoo sadaqa wax ka bixinayo isagoo masaajidka tukanaayo asaga un khayr u olan hadhowna haddana meelo cagsigiisan qaab lahayn isagoo wareegaayo ama hadalla qaab darrucyaala suqnimaa ku hadla marna hadalla ahlu diinow ku hadla macnaha qofkaas waxaa yidhaahdaa tacrifu mara oo wax wanaagsan oo diinow ka hadla ama wanaagu sameyna wa tunkiru maratu ukhra waxyaalo baadilahoo sameyna saasoo kale qofka xadiidkiisa aada maaragtay aada xadiid macruufa oo la yaqaano oo xufaadda maaragtay waafaqsan riwaayaadkooda waa carifaysa manaakiir wax la inkiro jimijaan haddou la yimaadaan waxaa weeye waa inkiraysaa waxaa la arrinkan waa maxdalaayada meeshu qararacsiina maxay tahay ninkaan nacam haye laysa bidaaka qofkaad u malaysa maan heerka ma joogo heerka gaaba ma joogo laysa bilmatiini mid xoogle ma ahan bilqawiyi laysa bilqawiyi ma ahan bixujatin laysa bixujatin ma ahan mid lagu xujaysto bicumdatin mid lagu kalsoon yaha ma ahan bilmardiyi mid lagu raaliyaha maaha waa wada dacfi lidacfi maa huu alla daciifnimo u dhowaa iqanimo iyo daciifnimo xagga daciifnimadoo xoogaa fiihi khulfun khilaafaa ku yahay rag waa su khilaafeen dacanuu fiihi way dureen kadaa sayi'u xifdin xifdigiisa ayaa xun layinun waa jilicsan yahay takallamuu fiihi waa ku hadleen waxaasoo dhanaa qamida oo martabada damboo shanaadu maarata oo maraatibtii hore o dhan iyada ka roon markaas inay ka roontaha isagoo kuu shoogaa wuxuu ku leeyahay wa kullu man dukir mark wixii la sheegay min bacdu shay-an shay-an wixii ka dambeysay uctibira waa la eegay bixadiidi xadiisiisa ictibaaru geli karaaho mutaabacaad iyo waxbuu noqon karaa markuu noo soo wadaayey muxuu yidhi wuxuu yidhi waa meeshii wuxuu dhahay laysa bishay-in laa yusaawi shay-an halkaasuu yidhi maogta waa martabadii saddexaad meeshay ka bilaabay ay ku dhammaatay uma daciifun martabadii afaraadaa ka bilowday wakadaa injaa bimunkari اlxadiid ow mudaribun waahin dacafuuhu laa yactaju bih soo maha intaas oo ah ilaa intaas waa darajadii afaraad darajadii shanaad waxaa ka mida wabacdaha fiihi maqaal daciifun wa fiihi dacfun tunkir wa tacrif laysa bidaaka laysa bilmatiin laysa bilqawiy laysa bixuja bcumda ay laysa bcumda bilmardiy lidacfi maa huu u dhowaa daciifnimo fiihi khulfu dacanuu way dureen fiihi kadaa sayul xifdi layun ayaa la mida takalamuu fiihi intaas oo dhan wa kullu man dukira wixii la sheego min bacdi shay-an kelimadaas min bacdi min bacdu waa idaafadii lama sheegin marka xudifa almudaafu ilayhi wa nuuya macnaah lilaahi alamru min qabl min bacdu kul maa dukira min bacdu min bacdi daalika marka xudifa almudaafu ilayhi wa nuwiya macnaah markaas mabna cala damay noqonaysa soo ma hay shay-ana maxaa bacdi shay-in maxaa loogu dayfay waa xikaayo waa shaygu hadduu xikaayo ayuu lama bedelo ma galo haddaad tidhaahdo eh, xadiidkan kaana rasuul lahi sala allau alayh wasalam yaftatixuuna alfaatixata bilxamdu lilaahi rabi lcaalamiin bilxamdu lillahi lama dhahayo ilaa marka la akrina maxaa lee alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin bacdaa wax ma jeri karo sababto hadalkan xika ayago bilxamdu lilaahi ku bilaaban jiri sababto bilxamdi lilaahi ku bilaaban daa tiraas alxamdi maa la akriyo alxamdu lilah taas oo kale hmm. marka saasuu yidhi min bacdu wa kulu maa dukira min bacdu yacni kuwaas gadaashooda waxaa la shee la sheego shay-an shay-an gadaashiisa biqasdi lafdihaa bixikaayati lafdiha shay-an taas wixii ka dambeeyo uctubira bixadiidi xadiiskaasa lagu ictibaari qaa marka culimmadu waxay leeyihiin arrimahan oo dhan waa arrimo oo hadda nadari ah tadbiiqeeda qofku wuxuu baraya markuu jarxiyo tacdiilka u dhex tago oo xadiidkii dacfigeeda iyo fiqanimadeeda inuu sugo oo isu maraaqubeeyo raawigan maaragtay wixii lagu yiri eh, jarxiga tacdiilka wixii lagu yiri waxaas oo dhan ayaa maanta ma arkaysaa la gaaray waxayna culimmadu ay ku tacaqibiyaan baabkan iyo jarxiga iyo tacdiilka waa baab weyn baab aada u culus wa sababtoo acraashii ah dadka ayuu qof ku dhacaya meel faa'iiday kaloo dee diintii ayaa la difaacay meella khataray ka leedaho waxaadan cilmi u lahayn ama daacadnimo iyo cadaalo aada u lahaydeen u lahayn ama khibrad taama aadan u lahayn haddaad hawo iyo maaragtay degdeg aad ku dhex gashid waa khatarteeda culmooyinku waxay dhihi jireen laba qolob oo culimmada ka mida ah calaa khatari taagin ninka qaadiga ah ee shuhuuda jaraaxaynaya ama sifaynaya ee xuquuqdii ku xukumay ee hadduu tasaahulsadana nin shaadatu zuuri agtiisa tuu ka gadmo oo been u xukumaayo hadduu tashadud zayaadaa la yimaadana qof caadiloo xuquuqdii duraayo intuu diido taxaamul iyo laalus qaadasho iyo wax u diido oo markaas oo markaa tajriixi marka qofku horta waa inuu khibro badan leeyahy alla ka cabsi ku filana waa leeyahay waddadaa waxaa iska dhici karta inay dad iskala coloobaan dad aqraanaho markaa isku faca oo xoogaa munaafasa ay ku jirto ama mid mid kale xaasidoo ciil u qaba inuu gannow ka siyaa dhici karto ilaa aqraanta waxay dhihi jireen waxay lamad yihiin dibi ama orgi ari ku wada jirto arigaas isku wada dila in walbaa booskiisa u xadirsanaa dhees warac waa waan dhacda dad fiqaadahoo waaweyn oo iska hadlay dee ibnu abidiim iyo maalig le iska hadlay maxamed ibnu isxaaq iyo maalig yaxya bnu cina shaafici maarata isagoona ka hadlay oo shaafici asagoo nin la taabo ahay kare ahaynoo la ogyahay ayuu maaragtay uu ka hadlay dhibya ka soo gaaray had wax faa'iidaa uu ka helay lama arko hadalkiiasna shaafic oo maaragtay xabni micin ma una saamin nasaa-i axmed bin saalixinka masriga iyo waxyaalaha dhexdhexay oo waxyaalahaasaa marlati saa darteed dadka hadday aqraan shuqulkood dhexdhexeey iyo awo laysuma marka hadhow ciraaq wuxuu noo keeni doonaa wa rubamaa rudda kalaamu ljaarixi kan nasaa-iyi fii axmed bni saalix waxaa dhici karta marar hadduuse qofka jaarixa insaaf samayno oo u maaragtay ay caro iyo maaragtay suu-u niya ay ka qaalib noqdaan ninkuu jaraaxayna inay saamayn أحد الرسالة على مصر nin iqaadii muslimiinta mashaaikhda bukhaari oo ka mid ah mase malaha riwaayadii iyo xoogaa ku cadaadiyey ma garan markaasuu uu jalsadiisi iyo waxaas ku eriyey markaasuu daciifiyey marka daciifintii ou daciif axmed usaanasa lama qoro xaalibada la qoran maalik iyo ibnu abidid labadooda la qabo bal imaamu shaafici maalikna waa ka qaatay ibnu abidibna malaha intuusan madiino dhibana madiinbi dhowr iyo boqol iyo dhowr iyo ku tagiyo marka aada uga shallaayi jiro inuusan ibnu abidibi soo gaaro waa labadii ninoo xuf iyo xafis ka siisa midna waa ka qaatay ninkii kalena kaana yataxasan in ibnu abidibi sababta nin aada xadiidkiisa xoog badan marka waa sidaasoo kale saa darteed zamankan hadda waagi hore dadka wax loo daciifin jiray axaadiid oo warinaa iyo waxaas zamankan waxaa iska mid dad ficil iyo faacil aan kala aqoon iyo waajibaadka cayniga sida salaada loo tukano soonka tukadi akhlaaq iyo warac iyo cilmi aanaan ka sugan ilmo xuna inta la soo aruuriyo waxaa laga dhaalicunaa ninkii alla ninkii shaykha oo ummadda wax u faa'iideeyo unbaa la daba dhig kara waa la caaya xajradaha lagu duuba dadkii markii daruusii la akrinayo ele ninkan waaba la caaya darsiis waxay ka duuntaan xajaradahaas u daaraaya ma garan mana aadaanaxa dadka qalloocana nin walba ninkuu xoogaa cilmi uu ka jecelyo ummadda uu waxu faa'iideeyo ay daba dhiganayaan ardaygii caawa la dhegaysta berri waa la taageeray kii soo socda waa la taageeray kaba daranba maaragtay ficaadkii kaloo xataa lagu ogaa sunno nacayb waa min tasawuuna ila sunna cunuga maxaa la baraa waxaa la leeyahay eh, ninka maaragta iqada qowlkiisa maqbuul ah. ninkuu jaraaxeeye waa jaraaxaysaya saa darteed culimmada annaga ku kalsoona ninkii jaraaxaya waa jaraaxaysaya intaasaa waxuu ka yaqaano iqo ma yaqaano hadalkaas laysa calaa adlaaqi waa tii la jarxiga iyo tacdiilka hadday iska hor yimaadaan jarxiga waa in la fasiro ma garan haddii kale waxaa dhacaysa Eh, haddii dadkii la cadaaleeyey oo ninkii dad fiqaa ay cadaaleeyey ninkan jarxigana uusan mufasir ah uusan ahayn markaas tacdiilkaa ka saxeey waxaa dhici kartaa la in jarxigiis waxba ahayn inuu calalhawa uu yahay sidii shucbabaa la yihi ninkan maxaa kudaas farasuu ergiha badra maxaa ka ratibmaa suxba hadda waraciisa iyo cibaadadiisa iyo insaafkiisa la ogyahay famaa baalu dad aanba diin u jeedano qudaacu duruq aad u malaynayso iyagana taqwo ku dadaalin akhlaaq aan ku dadaalin dadka ugu cayb badan ugu shataa-in badan ugu taqwo xun a ah, haddana ninkii culumaahu meel walba wax faa'iideynayo unbay maaragta gurbaan ka daba qaada kudib laa ta'khudu can xaka aqsa waxay aqrinaya lama midood arkay wuxuu ku leeyahay meelaa la yaa meeshaas ka culumma nimankii culummadaa joogay oo dadka ugu roonaa oo xaqira waxaan laga qaaday kuwa meelay ka yimaadeen aan sumad lahayn aan la aqoonin oo ficil iyo faacil aan kala aqoonin oo leeya kuwaasaa culummaaya laga qaaday wax ay yihiin marka noocaas oo kale waxaa weeye meel aysa gaarin inta isgaarsiinay marka ay dhulka meel dhexa ay kusoo kusoo ro kuwaasoo kale mar kale aada iyo aada maanta ma arkaysa eh, looma qiimeeyo nacam middii kalena waan soo sheegnoo jarxiga iyo tacdiirka culimmadu eh, alfaadooda waa kala duwan tahay oo annagii soo sheegnay xabnu muciin istilaaxiisa shaafici istilaaxiisa bukhaari istilaaxiisa sidoo kale culummada jarxigooda marba siyuu ku dhisan yahay iyo tacdiilkooda marka waa in loo intibaaho maalan eh, waxaa dhici karta waxaa la weydiinaa nin sheekho sida cabdiraxmaan mahad ayaa waxaa la weydiinaa dad wada fuqaad ah laakiin kala darajo saxiix markaasuu ninkii fiqanimadiis ay cirka ahayd oo la kacayo kii kalena waxaad u malaynaysa inuu xoogaa dejinaayo dejinna kama ahana waxaa weeye war ninkaanu ninkaas ma gaari karo shaqo waaye laakiin ninkaas ma gaari ama nin xoogaa dhexdhexaada ayaa rag ka liitaa lagu soo dhexshaga ninkii wuxuu siinaa hadduu keligiis ahaan lahaa darajo uusan siin wax kule arwaxaan markii ma ego ninkaan shaqo weyn waa sheekh maxamed isxaaq kale la weydiino kuwa ka daciifsan kuwa dacafaa la keena iskule eh, maxamed saal waxaan uma dhowe waxa weeye jabal waa uu leehay hadhow maxamed bin isxaaq haddii la weydiiyo keligiisna wuxuu leeyahay maasha allah eh, haddii waxaa laga yaabaa dad ka fiican lala beratinsiiyana inuu dhulka kusoo dhufto dad ka xun haddii lala beratansiy inuu cirka usoo soo qaado haddii keliga la weydiiyana darajadiisiiy xubadiisi dhag ku siinaan waa nin xadiidkiisu xasan yahay macruuf bitajliis idaa saraxa bالtaxdiid faxadiisu xasan daat laakiin bishardi an yusaraxa bالtaxdiid ayadana taasoo kale marka in loo baraarugsanaayo dadkan hadda qaabkan aan ka sheekaynayno dad iska dhalinyaraa waxba aan aqoonino dad muqridiina ay baadiyeeyaan oo culimmadii waxaqilad ay ku gooyeen inaan baabkaa lagu ta'afurin waxay dhahaan carabtu eh, tasababa qabla eh, an yatakhasara ma may baalkan cinabka waxuu soo maraa marna maaragtay carduun iyo garow iyo hadhow markuu eh, cinabka caadiga ah uu noqdo biyo helaya la bashuuqsanaayo marka dambe u qalalo ou zabiib noqona marka haddii cinabkii isagoon soo marin maaragtay maraaxishiisii oon soo adkan haddii zabiib baa laga dhigalana maxaa imaana wax xuna un iska la qaladiyo nah iyo nuhmina qofka daalibulcilmiga marka isagoon maqaam gaarin hadduu saloolasho bilaabo iyo dad afkutaag hadduu bilaabo khalaas isagoon bislaan oon xibintiisu cuslaan ayuu kala jajabayaa waxa lafihii laga buxiyo noqonaya meel cidlaahu ku hareer marka taasna halka adiisa allahu aclam sal allahu calaa muxamed